maadaama in muddo ay ugu dambeysa muqdisho walaalkeen jibriil waxaa la siiyey maalin quroo magaalada uu ku soo wareegay waxa uu soo maray inta badan degmooyinka magaalada iyo meelaha ugu caansan ee muqdisho muxuu ku soo arkay sideese ayuu kaga soo baxay hoygii lagu soo dhoweeyey qodobkaasi waa qaybta labaad ee warbixinnada maalmihii dahabiga ee muqdisho inkastoo aan qalbiga ku dejinaya dadaalka aan kaga bartay walaalahayga jihaaska amniga haddana aad uguma kalsoonayn halkii socdaalkaygu uu ku soo dhammaaday caajisna aad ayuu ii soo fuulay adkaartana waan isku dardaray qof xoogaa aad moodo da-aadda afartamiyada oo iila muuqday qofkii guriga lahaa haddaanu ahayn qofka ka mas-uulka ah ayaa intuu gaariga soo agistaaga hadal dabacsan igu yidhi soo degoo dharka iska bedel wuxuu hadalkaas igu yidhi isaga oo aan aad ii eegaynin farahana iigu tilmaamayay halkii la ii diyaariyey anigana indhaha kumaan siihayne culays baan kaga soo degay gaariga oo ugu soo xarooday halkii uu ii sheegay intii aan sii socday ayaan mar is dhahay war meeshu ma hotel baa intii aan su-aashaasi ka jawaabinna waxaa igu soo horo cararay carruur yaryar oo la celinayo waxaanba ka soo kor dhacay qoys caadi ah oo degaan ah qolkii ayaan iska galay daal ayaa meel kasta iiga yimid ma haysta wax agab ah ma wata qalabkaygii shaqada waa aniga iyo qol afar mitir ah intii yar taheed ee aan ku daalay gurigan dhexdiisa waxay u dhigantay daalkii aan safarka kula soo kulmay anigoo isku mashquulsan ayaa canug yar qolkii iisoo galay isagoo sida cabitaan qabow soomaalidu waa dad martisoorka aad ugu wanaagsan laakiin isumaan moodin inaan anigii marti ahay haddii aan ogaan lahaa markaas si wanaagsan ayaan markiiba u seexan lahaa joodarigiina waan isku dhirirayey shanqarta dad badan oo guriga ka dhex hadlaya dhawaqa dadka bannaanka maraya ee guuxa gaadiid isdhaafdhaafaya ayaa dhagahayga ku soo dhacayay intaan soo istaagay ayaan eegay dariishadda wuxuu ahaa muuqaalkii ugu horreeyey ee muqdisho oo aan arko kadib muddo hadda laga joogo siddeed iyo toban bilood maalin iyo mid labaad iyo mid saddexaad ayaan gurigaasi joogay waxaan u malaynayaa in xigmaddii laga lahaa ay ahayd daalka safarkayga oo la tirtirayo saddex maalmood kadibna waxa ay soo gaaray alaabtaydii iyo agabkaygii shaqada waxaana ka soo baxay gurigaas anigoo ismooday inaan degaan ahay oo kalsoonideyduna ay aad u korortay wax weliba oo quseeyay safarkii aan ku soo galay muqdisho ayaan xusuusteeda ka tirtiray wax weliba oo raad musaafir muujinaya waan iska beddelay durbadiiba waxaan la kowsaday waddooyinka muqdisho iyo saxmaddii baabuurta Her sütleyin çanta. Yürü yürü yürü. gaarigii aan soo raacay wuxuu isla dhigay waddo dheer oo caan ah sidii qof indhaha ka xirnaa ayaan meel weliba eegayey gaadhigu innaga ayuu inoo kiraysnaa sidaan iska dhaadhiciyey taas oo keenaysa in darawalku uu igu ixtiraamayo tartiib inuu u wado waaba iska ilaabay halistii xamar iyo cadowga jooga ninkii darawalka u muuqda nin geesi ah oo aada u furfuran ayaa igula kaftamay su-aal ahayd ma qurbaha ayaad ka timid inkastoo aan aad ugu farxay su-aashaas haddana dhoola caddeyn ka dhigan haa ayaan ugu war celiyey marna waxaan ku farxay inuu igu degan yahay mar kalena waxaan ku fakeray inuu halis idhexgeeya dareen la-aantiisa laakiin waxaan ku kalsoonaa dadkii shaqada u doortay inay dareen amni ah oo heer sar ah ay qabeen isla maalintaas waxaan soo maray meelo badan oo magaalada muqdisho ka mid ah walaalkii darawalka oo ilka cas ula baxay dhab ayay ka ahayd inuu magaalada ku wareejinayay qof qurbaha ka yimid markaas buu weliba sharaxaadii ugu darayay dhismayaasha magaalada iyo sida loo kala degan yahay waxaan ku ammaani karayaa ilka case inuu ahaa nin dhowrsan oo xitaa runta iiga sheegayay xaaladaha dalka wuxuu igu yidhi haddii dalka marwar kugu dambayso oo wakhti fasax dheeraad haysatid wax wanaagsan inaad soo aragtid xitaa gobollada ay mujaahidiintu maamulaan ilaa deegaanada somalilan dhoolla caddaynteydii ayaan ku sii waday sababtoo ah ballantu ma ahayn in wax badan aan la hadlo ilka case maalinkii iigu dambaysay aan soo baxayay ayaa la iigu yidhi aafadaadu waa afkaada ee ka adkaw aniguna dardaarankaasi maan ilaabin siduu inoo hogaaminayay kacse wuxuu iga soo dhex riday degaan aan ka baqay in aad la iga garanayo haddana wuxuu iigu sii daray maqaaxi ku taalla ayaan ka qadaynaynaa marka keliya ayaa hadal badan ina dhex maray sababtoo ah xaaladda ayaan aad ugu baqay cuntooyinkan waan ku xanuunsaday iyo arrimo kale ayaan aad ugu cudurdaartay ilaa markii dambe uu iga yeelay dhabtii waxay ahayd naxdin kale oo yar ilaan hawsheenna oo dhan ayaa taxaddi aad ah ku dhisnayd maalinkaas in badan ayaa soo arkay maleeshiyaadka muuqoodu wuxuu soo xusuusinayay maalmihii mooryaanta ee magaalada muqdisho wiilqaadku qadiidada uu qoday indhe xaraara iyo weji karkara leh oo aad mooddo inay cadow aan la aqoon uu eeryanayo saacad kasta ayaa taagnaa isgushada qaar kuwo kalena waxaaba u xirnaa jidadka oo gaadiidku uu ka leexanayay waa mooryaantii qabiilka oo huwan shaarka qaranka qurunka ah uma filinin maanta in muqdisho dhexdeeda ay waddooyinka u kala xiran yihiin maleeshiyaadka magacyada kale leh casirkii ka hor ayuu ilka casa igula galbaday guri kale oo loo tilmaamay wuxuu iiga yaabiyey markuu yidhi halkan ma geli karayo ciidan ayaa ka agdhow wac saaxiibkaa kayga lacag kuma jirtee anigoo wejigiisa eegaya ayaan taleefankaygii u taagay si isaga uu ula hadlo wuxuu wacay walaalkii oo noo soo baxay kadibna halkaasi iga kixiyey waxay ii heed kolka markii ugu horraysay ee muqdisho aan ku dhex lugaynayo laxadaadkaas waxaan soo xusuustay cadowgeenna iyo makrigiisa markaas ayaan haddana xusuustay allah casa wajalla iyo xifdigiisa waxaan helay kalsooni buuxda waxaana iga tegay dhammaan wixii dareen ahaa anigoo bilaabay inaan qiimeeyo xaaladda oo culayska badanna iska rido guriga walaalkaas wuxuu u muuqday mid jawiga aad ula socda kitaab qur'aan ah ayaa la ii keenay oo maalmahaas baan arag si leeb degan ayaan ku nastay habeenkiina waxaana qorshaystay in berita aan soo shaqo bilaabo umarada gudaha iyo bannaanka oo aad u xiriiraya ayaa ii sheegay in howlaha qaarkood ay igu saacidi doonaan dad kale si hawsha loo dedejiyo inta kalena aniga ayaa u qorshaystay inaan qabto waxay iila muuqatay teel aad u wanaagsan waxaana la ii sheegay walaalkii ilkacasi uu igu wareejiyey inuu kor igala socon doono taas oo ii caddaysay in walaalkaas oo aanula baxay cabbaas uu camalka qiib yahay laakiin ilaa maanta ma sheegi karayo haddii cabbaas uu oga xirfadeyda iyo hawshaan muqdisho ka qabanayo aniguse isma weydiin waxa ay shaqadiisu isaga tahay mujaahidiin badan oo howlo kala jaanaa samaynaya ayaa magaalada iiga soo horreeyey waana hubaa kuwo badan inay iiga dambayn doonaan xeer qaali ah oo dhanka amniga ayaa dhahaya macluumadu waa inta kaa qusaysa oo keliya بيل كحمر أو مدة يودن بيسي يسيد يكون أيان دوني إن شقك شو بيو bieladu waa meesha ugu badan ee bulshadu ku kulanto taas oo suuragal ka dhigi karta xitaa in lagugu arko sidaa darteed aad baa looga digayaa laakiin aniga oo kale oo intaan bar garanayn ay ka badan tahay inta ibar garanaysa waxay ila muuqatay mid aad u fudud walaalo kalena waa la howlgeliyey si ay iiga gacan siiyaan howlaha igu adkaan karaya anigoo maanka ku haya talooyinkaas dhanka amniga ayaan habeenkaygaas si deggan hurda ugu gamcay Hoy ala ye, hoy ala ye, hoy ala ye, hoy